alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna waa kii shan iyo labaatanaad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaynu ku soo jirnay qisadii fadliga ka hadlaysay abujandal iyo abubasiir waana qisatu sulxu lxudaybiya waxaynu soo gaarnay heshiiskii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo kufaar quraysh dhex marayey inagoo dhexda kaga soo jiraa wakhtigu inaga dhammaaday shalayto waxaa inoo soo dambeeyey inuu cumar u yimid nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam oo yidhi miyaynaan xaq ku sugnayn nebiguna yidhi haah miyaadan nebiga ilaahda xaqa ahayn haah waanahay maxaan hoose intaan u qaadanaynaa nebiguna uu yidhi sala allahu calayhi wasalama ilaahay caasin mahaya rasuulka allaanahay allaana ii gargaaraya abuubakar buu u yimid qaala cumar wuxuu yidhi fa ataytu waxaan u imid abaabakrin abuubakar ayaan u imid abuubakar magaciisa cabdullaahi baa loo yaqaanaa laakiin magacaas kunyadaasu caan ku yahay cabdullaahi bni cuhmaan fa qultu waxaan idhi yaa abaabakrin bakrin alaysa miyuusan hayn haadaakani nebiyallaahi ilaahi nebigiisii miyuusan ahayn xaqan ee dhab ah qaala abubakar wuxuu yidhi qultu waxaan idhi qaala abubakar wuxuu yidhi balaa haa qultu waxaan idhi alasnaa miyaanaan ahayn cala alxaqi xaq kuwa ku dul sugan wa caduwunaa cadowgeennuna cala albaatili baatil uusan ku dul sugnayn qaala abuubakar wuxuu yidhi balaa haa qultu waxaan idhi falima maxay baan nucdii u siinaynaa iyo u qaadanaynaa addaniyata hoosayn fii diininaa diinteenna idan haddaba addaniya deelka waa la kordhigayaa nuuntana waa la hoos dhigayaa yaadana waa la shadaya addaniya weeye maxaan hoosayntan iyo dulgaan u qaadanaynaa qaala abuubakar wuxuu yidhi ayuha rajulu ninow innahu ruuxa aad ka hadlay siduula rasuulullaahi rasuulka alla weeye sala allahu caleyhi wasalam walaysa ma aha rasuulku yacsi mid caasinaya rabbahu rabbigii wa huwa allana naasiruhu nebi moxamed mid u gargaaraya weeye fastamsik qabso biqarzihi ama biqarasih waxaad qabsataa rakaabkiisa iyo waxaad qabsataa qobtalka dacwadaas ayada ay ku taagan tahay qabso fa wallaahi ilaahi baan ku dhaartaye innahu asagu cala alxaqi xaq buu ku dul sugan yahay nebi moxamed sal alla alih wasalam oo sidaa uu sameeyaaba sidii saxda ahayd ah alqaras waxaa loo yaqaanaa waa meesha faraska kooraha la saaro booskeeduu xoolaha u jooga marka waa qobtalka iyo karbaashka iyo waxyaalahaas neefka la saarayayna waxay ka celinayaan dhibaatooyinkii jirka neefkan ka soo gaari lahaa waxaa la saaraya macnaha haamaha saabkiisa culayska ee kabaallada la saarayo ayaa waxaa ka celinaya neefkii geelaha dhibkay u geysan lahaayeen waxaan meesha la saaray ama karbaasha ama qobtal ama kabad iyo wixii la mid ah marka wuxuu ula jeedaa diintaa nebi maxamed way guulaysan nebiguna waa nebi xaq ahe doontaas ayadaa iyo khayrkaa socota qabso oo dhabsi qultu waxaan idhi alaysa miyuusan ahayn kaana inuu ahaa nebi moxamed yuxadidunaa mid noo sheega anna annagu sana'tii inaan tegi doono albeyta kacbadoo wanatuufu aan ku dawaafi doona bihi kacbada qaala abubakar wuxuu yidhi bal ahaa afa akhbaraka rasuulku miyuu kuu sheegay annaka adigu ta'tiihi xajka inaad tegaysay alcaama sanadkan qoltu waxaan idhi laa maya qaala abubakar wuxuu yidhi fa innaka adugu aatiihi xajka iyo cumrada mid tegayaa tahay wa mutawifun mid ku dawaafayaa tahay bihi asaga waxaad dareemaysaa intii nebi muxamed uu ku yidhi cumar baa abuubakarna cumar ku yidhi nabi maxamed marka waxyibuu ku hadlayay sala allahu caleyhi wasalam abuubakarna ilaahi baa ka hadliyey oo intii nebi moxamed uu sheegay ayuu ku hadlaya waa waafajin iyo ilhaam rabbaani ah waxaad dareemaysaa marka kamaalka bani aadamtinimada meel sare inuu ka gaaray abuubakar xagga fahamka caqliga garaadka walidaalika waxaan soo marray kitaabka awalkiisii qisadii ugu horraysa eedan malaynayaa abuubakar markuu isaga hijrooday makoo la dhibay ibnu daqinana uu ka hor yimid inuu yidhi adoo kale magaalada lagamana saaro asna isagama baxo dhowr tilmaamood oo ilaa shan ahaa ayuu ku tilmaamay tilmaamaha ibnu daqina uu ku tilmaamay abubakar bay khadiijana ku tilmaantay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii waxyuu kusoo dogayo waynu soo marray haddana hadalkii uu nebigu cumar ku yidhi isla asagii oo kaleeto baa abuubakarna cumar ku yidhi marka abubakar ruux aada u sarreeyuu ahaa qaala zuhriyu zuhri wuxuu yidhi alimaamu zuhri qaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi fa camiltu waan sameeye lidaalika hadalkaas aan maalinkaa idhi dartiis acmaalan acmaal badan oo aan isleeyahay maalinkaas wixii kaa dhacay armaa ilaahay kafaaro gud kaaga dhigaa ayaan u sameeyeybu fa camiltu lidaalika acmaalan laba qowl baa ku jirta midkood waxaa weeye facamiltu waan sameeyey lidaalika noqnoqoshadaas mar aan u tegayo mar abubakar aan u tegahayo mar aan leeyahay alasta nebiyallaahi xaqan baan waxaan u sameeyey acmaalan oo noqnoqodkii ah macnahaas waa macna daciif oo aan tabar badnayn culammada qayb ka midana ku fasiray waxaa ka xoog badan facamiltu lidaalika acmaalan in laga wado maalinkaa hadalkii nebi moxamed aan ku idhi baan kabacdi markii ilaahay waxyi ka soo dejiyo waxaan aad uga cabsaday war armaa abu cumarow lagaa raaca hawshaas ayada ah oo dembi aad gashay sadaqo iyo dad xorayn iyo arrin badan oon isleeyahay bal ilaahay maalinka hadduu khalad kaa dhacay inuu kaaga dhaafo ayaan u sameeyey qaala rasuululaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu caleyhi wasalam liasxaabihi asxaabtiisuu wuxuu ku yidhi quumuu istaaga fanxaruu gowraca xoolihiinnaan cumrada loo wado uma xliquu xiira timihiinnana xiirta halkaasay culimmadu waxay u daliishadaan xalqiga timaha la xiirto iyo qasrinta timaha la gaabiyo waxaa fadli badan in timaha la xiirto labaduba waa bannaan yihiin laakiin xagga fadliga xiirashada ayaa fadli badan wuxuu kaloo halkaa xadiidku inaga tusinayaa qofka muxasarka ah oo isagoo xajkii u socda ama cumradii caqabadu ay ka hor timid u diida inuu hawshii sii wato jidka mooryaane u gashay dhibaato kalaa ku dhacday wuu xanuunsaday qofkaasi wuu xalaaloobayaa meeshaasuna waxa weeyaan walow xaramkiiba yuusan gaarin ilaahdow meeshaad igu xabistaa marka hore u odhanaya ilahu meeshaad igu xabistaay meeshaas ayada ayaan ku xalaaloobaya ayib marka nebigu wuxuu yidhi istaaga oo gowraca timahana iska xiira qaala wuxuu yidhi xadiidka waa inagii soo marrood oo miswar ibnu makhrama iyo marwaan baa warinayay fa wallaahi ilaahi baan ku dhaartaye maa qaama ma istaagin minhum saxaabada xaggooda xaalay ka ahaadeen rajulunini xataa qaala ilaa uu nebi maxamed yidhi daalika eraygaas alaaa maraatin saddex jeer saddex jeer baa nebi maxamed ku celceliyey waristaaga timaha xiirta hadiga gowraca saddex jeer buu ku celceliyey falammaa goortii lam yaqum uusan istaagin minhum ayaga xaggooda xaaluu ka ahaaday axadun qofna dakhala wuxuu nebigu u soo galay calaa ummi salamata ummi salama ayuu usoo galay fadakara wuu u sheegay lahaa ayada maa waxa laqiya uu kala kulmay minannaasi dadka inay waxba maqlila yihiin fa qaalat ummu salamata ummu salama waxay tidhi yaa nebiyallaahi ilaahay nebigiisiiyow atuxibbu ma jeceshahay daalika arrinkaas oo ah inay dadku xoolahoodana gowracaan timahana iska xiiraan meeshaana ay ku xalaaloobaan haddii xaramkii ay geli waayeen haddaad sidaa jeceshahay ukhruj bax nebi maxamed bay la hadlaysaa uma laa tukallim ha la hadlin axaddan qof oo minhum ayaga ka mida kelimatan hal weeraha ku odhan xataa tanxara ilaa aad gowracdid badanaka geelaaga xoolaha cumrad aad u wadid oo wa watadcu aad u yeertid wa watadcu aad u yeertid xaaliqaka midkaaga timaha kaa xiiraya timajaraaga oo fa yaxliqaka uu kuu xiira markaas fa kharaja nebigu waa baxay falam yukallim lamuusan hadlin axadan qof oo minhum ayaga ka mid ah xataa facala ilaa uu sameeyey daalika arrinkaas naxara wuu gowracay budnahu xoolihiisii cumrada uu waday wa dacaa wuxuu u yeeray xaaliqahu timajarihiisii fa xalaqahu kiina timihii buu xiira falammaa goortii ra'ow ay arkeen saxaabadu daalika arinkaas qaamuu way istaageen fa naxaruu way gowraceen wa jacala wuxuu bilaabay bacduhum gabalkood yaxliqu inuu u xiirayo bacdan gabalka kale xataa kaada ilaa uu sigay bacduhum gabalkood yaqtulu inuu dilo bacdan gabalka kale qamman cidhiiriga iyo saxmadda meesha ka jirta iyo murugta uma jaaa xadiidka intaan dhexe waxayna tusinaysaa nebi moxamed saddex jeer buu saxaabada la hadlo cid bashar bani aadam ah oo nebi ilaahay rumayso ummaddaa ka khayr badanna ma jirin saxaabada ah oo ka dhagan uguloo xaqa uga dabacsan inay gaaraan heer a nebi moxamed inuu yidhaha war istaaga oo aan la kicin war xiirta oo aan la xiiran war gowraca oo aan la yeelin saddex jeerna nebi moxamed uu ku soo celceliyo arrinkaa maxaa keeni kara dhowr qodob baa suurtagal ah inay keentay qodobka koowaad waxaa weeye amarka wuxuu u qaybsamaa amar waajib ah oo in la fartoomaa ay laasim tahay iyo amarku tusinaya nadbi iyo sunnanimo inay marka u qaateen amarkaa nebigu uu bixinayaa inuu yahay amru nadbi oo iska sunno ah waa suurtagal waxaa labaadoo suurtowda inay xoogaa isu yara dhajinayaan armaa nebi moxamed xoogaa haddaad isiila dhajisaan waxyu soo degaayo uun waxyigaasu nasakhaa heshiiskan aadka idinka agtiinna uga qalafsan oo laleeyahay muslimiinta ha la celiyo marka ta tala ahaan waxay sugayaanba xoogaa waxy inuu soo dego oo la nasakho ayib waxaa saddexaadoo laga yaabaa inay isleeyihiin saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama idankaas asaga ah oo nebiga la yidhi sanadkaa noqo sanadka damana soo cumrayso war armaa takhsiis iyo wax oo la yidhaahdaa maya hadda intiinaan cumradaa iska dhammaysta heshiisku waa inoo sidii hore muslimiinta idiin timaada noo soo celiya laakiin hadda cumradaan dhammaysta armay xoogaa gaaladu iyo wax uun soo rujuucaan sidaasay is yidhaahdeen dhowrkaas qodoba dhowrko waa suurtagal xadiidku halkaa wuxuu inaga tusinayaa ilaahay garaadka iyo caqliga iyo fadliga uu siiyey ummu salama maalinkaasoo xaajadu murugsan tahay nebi moxamedna dadkii xulkahayo u watay ay ka wardiideen taladii lagu guulaystay ayadaa soo jeedis qofna ha la hadli meeshaan ka bax nebi allow gowrac adugu xoolahaaga timajarahaaga u yeedho ficil ahaan hadday qowl ahaan wax kaaga diideen adigu ficil ahaan u fuli marka wuxuu ku tusinayaa inay ahayd qof aada u fadli badan wuxuu kaloo halkaa inaga tusinayaa xadiisku ninku xaaskiisa inuu qaymeeyo o ixtiraamo lana tashado wixii arrimahaasoo kale ku yimaada maxaa kaala quman uu yidhaahdo laakiin haddii intaad bahdashida aad tidhaahde haween baa tihi maxaa sheegi naagi waa caruur cag ayana ay sidii ku qanacdo oo is tirahdo kollayba caqli iyo rajo adigana kuma fiicno ayana uma fiicno qof bani aadam ah oo caqli leh oo laga yaabo xataa mararka qaarkood inay ka aqoon badan taho kaa garaad badan tahay weeyaane xaqeeda sii faacti kuladii xaqina xaq wuxuu leeyahay imaamulxaramayn raxmatullaahi calayhi ma ogi buu yidhi cilmigiisuu ka hadlayaa imaamu xaramayn raximah ullahu tacaala ma ogi mana garanayo qof dumar ah oo inta ra'yi arrimo culus ka soo jeedisay ra'yigeediina asiibtay la qaatay oo lagu guulaystay oo aan umusalamo ka ahayn wuxuu ka hadlayaa aragtidiisa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid xuquuqdii dumarkuwa meel uga dhacay imaamu xaramayn imaamu xaramayn xuquuqdoodii meel ugama dhicine cilmigiisuu ka hadla haddaad tidhaahda anigu hebel iyo hebel intaa un baan ka ogahaa wuxuuna sidaad u sheegtay ay taho intaad ka og ay tahay ceeb anigu ah anugu intaasaan ka ogahay buu waxaa soo guuriya xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu soo guuriyey kabacdina wuxuu yidhi kadaa qaala imaamu xaramayn baa sidaa yidhi bu sidaasuu yidhi imaamu xaramayn laakiin culummada qayrka qaar ka mid ah ayaa arrinkaas waxay xoogaa asaga ku cirbiyeen oo yidhaahdeen waxaa kaloo sidaasoo kale ra'yi wanaagsan soo jeedisoo lagu najaxay gabadhii ina shucayb ahayd oo nebiyulaahi shucayb uu dhalay markay aabbaheed kala hadashay nebi muuse hawshiisa ooy tiri aabbow nin xoog badan baa ariga noo soo waraabiyoon soo arkaye ninkaa inoo kire eh fa inna khayra man istaajarta alqawiyamiin alqawiyu lamiin nin xoog leh xagganna amiin ah baa ruux la kiraysto ugu khayr badaneh ninkaa inoo soo qabo aabbahee buu qaatay waana ku najaxay oo waa ku najaxay hadday yar yihiin iyo hadday badan yihiinba cunsur bani aadam ah oo faa'iidadiisa wata oo khayrkiisa wata oo barakadiisa wata weeye uma jaa'ahu nebiga waxaa u yimi sala allahu calayhi wasalama niswatun haween mu'minaatun oo mu'minaad ah fa anzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey tacaalaa sarreeya yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyeyow idaa jaa-akum markay idiin yimaadaan almu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ah muhaajiraatin xaalay yihiin kuwo soo hijrooday famtaxinuuhunna imtixaama gabdha mu'minaad oo maka ka yimid ama meel kale ka yimid oo soo hijrooday hadday idiin yimaadaan imtixaama xataa balaqa ilaa uu gaaray bicisami alkawaafir gaalada xarigooda ha qabsanina fa dallaqa wuu furay cumaru cumar yowma idin maalinkaa imra'atayni laba haween oo kaana ta ahaa lahu asaga mid u sugan fi shirki shirki bayna ku dhex sugnaayeen fa tasawaja waxaa guursaday ixdaahumaa labadii gabdhood midood mucaawiyatu bnu abi sufyaan mucaawiyihii ina abi sufyaan ahaa wal ukhraa tii kalena waxaa guursaday safwaan ibnu umaya labadaas saxaabi ayaa markii dambe kala guursaday laakiin cumar markuu furaya fii shirkin bay ku dhex sugnaayeen uma rajaca wuu noqday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama ila almadiinati madiine ayuu u noqday fa jaa'ahu waxaa nebiga u yimid abuu basiirin ninka abuu basiir loo yaqaan rajulu nin weeye oo min qurayshin reer quraysheed ah walxaal huwa isaguna muslimun muslim uu yahay xaggee ka imaanayaa mako madiinuu yimid ballankii hore la soo galayna wuxuu ahaa ninkii maka ka yimaadee muslim ah madiinana nebi maxamed ugu yimaada in mushrikiintii dib loogu celiyo fa arsaluu carabi waxay soo direen qurayshi fii talabihi ninkaa raadintiisa rajulayni laba nin fa qaaluu labadii nin waxay yidhaahdeen markay yimaadeen alcahda ballankii alladii kaasoo jacalta aad noo yeeshay lanaa annaga noo oofi ballanku muxuu ahaa qofkii yimaadeen in la celiyo nimankaasaan u soconaya ballankaygii noo oofi fa dafaca nebigu waa dhiibay hu abuu basiir ila rajulayni labadii nin ayuu u dhiibay markii hore ismigu asagoo nakiraha inoo soo hormaray fa arsaluu fii talabihi rajulayni haddana waa macrifo ila rajulayna waa isla ayagii fa kharajaa way la baxeen bihi asagii xataa balaqaa ilaa ay la gaareen dalxulayfati meesha dalxulayfe loo yaqaan way kaxaysteen dalxulayfay la tageen riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan cumar taasna aad ina ugu xumaaday tan laftirkeeda kan marka la dhiibayo may tii horay ahayd tii horay ah sax ayib dalxulayfay la tageen fa way degeen ya'kuluuna xaalay cunayaan min tamrin timirtaasoo lahum ayaga u sugnaatay fa qaala abuu basiir abuu basiir baa wuxuu yidhi liaxadi rajulayni labadii nin midkood buu wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye innii anugu la araa waan arkaa sayfaka seeftaadan haadaa eekana yaa fulaanu hebelow jayidan inuu yahay mid wanaagsan alla seeftaadu maxay seef tahay buy ninkii maxbuuska ahaabaa hadlaya la soo dhiibay waa abubasiir aha nimankii uu iskala sheekaysanayaayo nin kaadida ceshanle oo wadnaha loo dhaafay maahane waa nin geesi ah oo raganimo leh fastallahu waxaa siibay al aakharu kii kale kii uu la hadlayow ku lahaa seeftaadu waa fiican tahay maahane kii kalaa seeftiisii galka ka soo saaray fa qaala wuxuu yidhi ajalhaa wallaahi ilaah baan ku dhaartay innahu seeftaani la jayidun mid wanaagsan weeye laqad jarrabtu waan tijaabiyey bihi seeftaan uma jarrabtu haddana waan tijaabiyey yuu ku tijaabiye muslimiinta dagaallo badan baan idinka muslimiinta ah inta idinkula galay waa seef la tijaabiyo mujaraboo si fiican bay seeftaan igu fiicantahay fa qaala abuu basiir wuxuu yidhi arini itus andur aan eego ilayhi seefta xaggeeda ilayhi seefta xaggiisa bal itus hadda aan fiirfiiriye fa amkanahu wuu makaniyo wuu u suurtageliyey minhu xaggiisa waa u dhiibe saastuu gacantii ugu dhigay fa darabahu wuu ku garaacay xataa barada ilaa gaalkii uu qaboobay see u qaboob waa dhinta riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan wuu xirxirnaa seeftii marka loo dhiibay afku inta ku qabsaday buu marka hore xariga ku jira afku ku haystaa xarigii kumagmay wuu jara isla markiina ninkiibu kula booda nin dilaayana wuu ahaa labadii nin mid ka midii hadduu dhintay ninka wax dilayna seeftiisa ay galka ka baxsan tahay nin aan fulaynimo iyo raganimo lagu raganimo xumo lagu aqoonna uu yahay wa fara alaakharu kii kale waa carara xaggee u cararay meeshii laga yimid oo maka ahaydoo labadaa nin laga soo dhii ninkan laga soo dhiibay ayuu u carara waayo hadduu xagga madiine eh, waxaan ka wada ahaa madiino dhankii madiinoo nebi moxamed sal alay wasalam uu jiray ayuu ula carara xaggii mako ula sii carari lahaana asagaa ka xigsaday uu iska ilaalinaya inuu kafakadu diidan yahay xaggii mako isagaa ka istaagay wa fara alaakharu kii kale waa carara xataa ataa ilaa uu yimid almadiinata madiino xagga madiino u cararaya meeshii laga keenay ninkaanoo nebi moxamed uu joogay fa dakhala wuu soo galay almasjida masaajidka masaajidkii nebigu soo gala yacduu xaaluu ordayo aad buu u wax ka ordisiyuu arkay faqaala rasuululaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam xiina waqtigii ra'aahu ninkaan uu arkay baa nebi maxamed hadlo wuxuu laqad ra'aa wuxuu arkay haadaa midkaani ducran ayuu arkay buu yidhi ducran waa khawfan walla wax ka argagixiyuu arkay buu si u ordayay fiiriyabu waa nin ka dambayso saaxiibkii la dilo seef banaan lala daba ordahayo falammaa goortii intahaa uu soo gaaray ila nebiyi nebiga sala allahu caleyh wasalam qaala gaalkii wuxuu yidhi qutila waa la dilay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye saaxiibii saaxiibkay wa innii anuguna lamaqtuuluun mid la dilayaan halaftirkaygu laftirkaygu iga celin weye lam taruddahu cannii haddaadan ninkaan iga qaban indhihiisaan u jeedaayo waluusan iyo casarsanayn gabalku igu dhici maayo ibnu caa'id baa wuxuu wariyey siiradiisa markii kanu cararay baa ninkaanu soo cayrsaa abuu basiir ah markuu cabbaar cayrinayey bu wuxuu is yidhi ninkan ninkuu soo gaarayuu u egi wuxuu damca marka inuu isfududeeyo wuxuu sameeyey maradii uu qabay oo macawsta camal u ahayd buu tafteeda soo qabtay taftii markuu qabtay buu intay isku hubi waayo xataa inay kuu jilaafa dhigtay intuu is yidhi buu marada tafteeda wuxuu ku qabsaday afka macawstii iyo maradii wuxuu ahaa wuu soo qaaday afku ku haystaa markuu wuxuu isleeyahay jilbahan armay kaa xanibtaa saajidku soo gala asagoo macawstii afka ku haysta waxa weeye xaniyihiisiina ay lalmanayaan xaniyaha saa u lalminahaya dakarkiina uu bannaanka yaallo labadii cawro labadiiba bannaanka u yaallaan farjigii iyo dakarkiiba bannaanku laalinhaya aadna wou ordaya afkana wuxuu ku haystaa macawsti isfudee darteed markaasuu asagoo baasha ku haysta hadlahaya innii lamaqtuulun walla waa lay dilaahayaa saaxiibkeena waa la dilay maxaa adiga marka hore basiir kuu geeye weeye nin rag abu ah buu afaarihiisa galay ayib fa jaa waxaa yimid abubasiir abuu basiir baa yimid fa qaala wuxuu yidhi yaa nebiyallaahi nebiga allow qad wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye awfa allaahu alla wuu fuliyey dimmataka magangalyadii iyo waxa weeyaan dimadaadii ilaahay wuu bari heshiis baad gashay heshiiskaad gashayna wuxuu ahaa ruuxii muslima ee maka ka yimaaday inaad celisid waadna celis ballankii ilaahay iyo la gashay waad ka soo baxday qad radadtanii waad ii celisay ilayhim gaaladaad ii celisay uma anjaanii waxaa i badbaadiyey alla iga badbaadiyey minhum xaggooda intaasuu sheegay marka ilahay baa iga badbaadiyey lakiin adiga mas waad gudatay qaala nabiyu nabigaa wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam weylu ummihi hooyada inkaaruha ku dhacdo aabbaha la gub oo kaleeto weeyaan oo kaleeto alla muxuu aabbihi la gub weylu ummihi hooyada inkaar waa ku dhacdo miscara xarbin muxuu dagaal oga yahay buu yidhi low kaana lahu asaga hadduu u sugnaan lahaa axadun qof alla ninkaasu hadduu rag heli lahaa waxaa weeyaan u hiiliya alla muxuu nin ahaan lahaa buu muxuu dagaal oga yahay ragla-aan baa haysee oo see ragla-aan u haysaa raggaanu waxaa weeye dee dagaal ma qaadi karaano heshiis baa la gala laakiin asaga waa la dhiiba baan soo marnay soo ma xasuusataan quraysh intuu barqadii dagaal la galay inuu yidhi markay lix saac meelaha marayso dhowr boqoloo nin haddaan ahaan lahayn magaalada maka labadeenna midba u lahaa marka rag wada geesiyaalay ahaayeen alla muxuu nin oo dagaal oga yahay hadduu rag heli lahaa lafdiga weylun ah. qofka habaarna way noqotaa erey iska caadiyahoo ay markay qofka ammaan ahayaan oo kaleeto u isticmaalaanna wuu noqdaa habda waxay ku xihantaha maxalka iyo booska u yaalo soomaaliduna waa leeyihiin inuu jecel yahay waxa laga yaba inu kara labad axniyood alla kugo muxuu ama uu yidhahdo balogku dhacday muxuu nin yahay ayaan dhexdaasaan waxaan gallay qoys dagaalsan hawshood laba qof oo isqabta marka waxaa la isku haystaa gabadhu waxay leedahay wuu habaaraa asna wuxuu leey war anigu meesha aan ka soo jeedo waxaan caadi bay ka tahy balagku dhibsata iyo balag kugu dhacday inkaar baad qabtaa iyo waaba isku ammaanaabi waxaas dhib looma arkaba ayaduna waxay isleedahay kanu hadduu ku habaaraadiy carruurta waxbado idinka harmayso curfigii iyo caadadii dadku meesha ku kala yimid kala duwan weylu umihi marka falamaa goortii samica uu maqlay culummada shaaficiyada raxmatullaahi calayhim iyo jamaahiiru culamaaba waxay qabaan ninka noocaan oo kaleeta a soo nebi moxamed dowladdiisa iyo dowladdii kaafiriintu soo heshiiskuma jirin ninka noocaan oo kaleetahoo la dhiibay oo soo fakaday ishaaru nebigu u bixiyay sal alla alih wasalam alla ninkaanu haduu rag heli lahaa muxuu dagaal oga yahay ishaarada noocaasoo kalea ma bannaan tahay inaysan dhib lahayn bay qabaan jumhuurtu falamaa goortii samica uu maqlay daalika arinkaas curifa waa la ogaaday carafa wuu ogaaday waa abu abubasiir annahu nebigu sayarudduhu inuu celin doona ilayhim ayaga xaggooda mar labaad hadday rag kale soo diraan xataa inuu celinayo buu hadalkaa nabiga ka fahma fa kharaja wuu baxay marka saxaabigii isla markiiba wuu dhaqaajiyey saxaabigii xataa ataa ilaa uu yimid siifa albaxri badda xeebteeda sayf ma aha seeftii caadiga ahayd siinkeedu waa kordhiganya sayf wey laakiin tan waa siif siifulbaxrina waxa loo yaqaanaa waa saaxilu baxri badda xeebteeda weeye badda xeebteeduu yimi qaala wuxuu yidhi wayanfalitu waxaa u soo fakaday minhum quraysh waxaa ka soo fakaday xaggooda abujandal ibnu suhayli yuu ka soo fakado awalba haystay ayaga quraysh weliba khaasatan aabihi aabbihii ba haystay wuxuu haleelay biabi basiir abasiir buu ka daba tegey fa jacala wuxuuwaxa wuxuu bilaabay laa yakhruju inuusan soo baxaynin min qurayshin quraysh xaggeeda rajulu nin ninkaasoo qad aslama islaamay ilaa laxiqa wuxuu haleelayaa biabi basiir nin kastoo islaama madiine aadi maayo oo maka ku islaama sababtoo ah madiine hadduu aado nebiga inta cid loo soo dira leeyaha noo soo dhiballan buu ku jiraay raggii marka waxay maqleen war meel meeshaana khayr ka dilaaco badda xeebteeda ah nin abuubasiir la yidhaahdaa ciidamo aruursaday nabiga dowladiisiina waa ka madax banaan yahay goonidaasna waa ka ilaashan heshiisna kuma jiro waana la dhiibayo haddii hadda ka hor baa la dhiibayo asna halkaas u markii dambeeto marka nin kastoo islaama celin buu ka baqaya hadduu madiine aadee badda xeebteedaasu gelaya nimankaas u tegaya xataa ijtamacat ilaa ay isu minhum saxaabada xaggooda xaaluu ka ahaaday cisaabatun koox jamaaco dhan qaar baa waxay leeyiin toddobaatan nin oo wada dilaa oo midba midka kale ka karti badan yahay oo ka ragnimo badan yahay oo ilaahay dartii loo soo wada cadaabay oo dhibanayaal ahaan jiray ayaa meesha isku aruursaday oo wax ka dambeeyana aysan jirin hadday horay aadaanna la soo dhiibayo fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yasmacuuna ma maqlin biciirin awr safaray ah ciir waxaa loo yaqaanaa ay qaafila waa awrta raashinka iyo la saarto dee marka waxaa diyaaradaha booskooda u joogay geel iyo fardaha ayagaasaa marka lagu safri jiray socdaalka lagu geli jiray alaabta la soo saaran jiray caynkuna waa hoos dhigan yahay biciirin awr safarey oo hoo alaabi saaran raashin ma maqlaan oo kharajad soo baxday liqurayshin qurayshna u sugnaatay ila shaami xagga shaamna u socota waddankan suuriya weeye marka maka ka baxaan meesha raashinka iyo alaabtu ka soo go'doo la aadi jiroy ka soo adeegan jireen shaam bay ahayd abubasiir iyo raggiisu meeshay fadhiyaanna waa meesha jidkeedii ma maqlaan marka socdaal iyo safar meeshaa maraysa ilaa ctaraduu way u bambaxayaan laha ayada jidgooyay u dhiganayaan fa qataluuhum way laynayaan wa akhaduu way qaadan jireen amwaalahum xoolahooda waddaday u istaageen mar allaala markay meeshaas wax qurayshu leeyihiin soo maraan wixii hantiyana waa la wareegayaanoo waa muuraduugayaan wixii dadahoo nooloo meeshaa marayana kow kaga siinayaan leanna ayagu heshiis kuma jiraan fa arsalat qurayshun quraysh baa waxay u cudirtay ilanebiyi nebiga sala allahu caleyhi wasalam tunaashiduhu xaalay ku dhaarinaysa bilaahi alla iyo waraximi raximka ilaahay baan kugu dhaarinay muxamedow qaraabada inaga dhaxaysaan kugu dhaarinaye ninkaa abuubasiira oo dagaal oogaha ah iyo ragga u wato ciddii heshiiskii ayagii heshiis badan bay galeen soomaho qodobo badan ka kooban cutubkii iyo qaybtii ku saabsanayd ciddii maka ka timaadoo madiina timaada noo soo celi annagaa ka tanaasuleyne balaayadaa un meesha noo fadhida mar un dhaaf bay yidhaahdeen hanti naguma yeerto oo ragga yaga raggii ka dhaqaaqaye baaba oo wixii noo imaan lahaayoo raashina jidgooyu u dhigtay ilaahay baan kugu dhaarinay haddaynu tol nahay oo wada dhalannay oo aad qarabo wax ka garanayso oo xiriirinaysid ninkaas iyo ciidankiisa naga wareeji baa naga dulqaa nin dambe oo islaamay oo kuu yimid oo anaga naga soo fakadayna ma kaa codsanayno waa ka tanaasulaali annagu lamaa arsala ilaa inuu u cidiro ilaahay baan kugu dhaarinna u cidir faman ataahu qofkii u yimaada nabi moxamed fa huwa aaminun waa aamin awal muxuu faman ataahu raddahu soo maahayn hadda waa aamin bay yidhahdeen fa arsala nebiyu nebigaa u cidiray sala allahu calayhi wasalama ilayhim xaggooda cajiib waxaa ah ninka hogaaminaya waa abubasiir nabi moxamed baa waraaq qoray imow uu ku leeyahay soo kaxay ciidanka heshiiskaasaa dhacay warqaddii markii intii la soo waday wadaybu xanuunsaday abubasiir warqadii marka loo keeno lagu dul akhriyana naftaa ka baxday bartiibu ku dhintay intii kale iyo abujandal baa is soo raacay nabi moxamed bay meesha ugu yimaadeen sala allahu caleyhi fa anzala allaahu ilaahi baa soo dejiyey wa huwa alle alladii kii weeye kafa reebay aydiyahum gaalada gacmahooda kii idinka qabtay weeye cankum xaggiinna wa ydiyakum idinka gacmihiinana allah ka reebay canhum ayaga xaggooda bibatni makkata maka caloosheedii gudaheeda min bacdi an adfarakum intuu gacanta idiin geliyey ka bacdi calayhim dushooda xataa balaqa ilaa uu gaaray alxamiyata xamiyadii iyo isla weynanki xamiyata aljaahiliyati jaahiliyada isla weynankeedii jaahiliyada isla weynankeedu muxuu yahaa isagaa fasiro wuxuu yidhi wa kaanat xamiyatuhum isla weynankooda iyo santaagoodu wuxuu ahaa annahum ayagu lam yuqiruu inaysan qirin annahu ruuxaani nebiyullaahi nebiga alle inuu yahay haadaa maa qaadaa calayhi muxamadu sl maynaan soo marin rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu kula heshiiye waya tirtir bay yidhahdaan rasuulka ilahi ma aaminsanine waa isla weyna walam yuqiruu maysan sugin bibismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani raxiim markuu qorayna tirtir bay yidhaahdeenoo bismika allaahuma qor raxmaan anagu ma naqaane waxaaluu waxay kala dhex galeen baynahum saxaabada dhexdooda iyo wa baynaalbeyti kacbadii ilaahay oy cumrada ugu socdeenna jidgooyi ay u dhugteen gaaladiyo way diideen inay nebiga iyo saxaabadu gudbaan ayaduna waxay ka mid tahay xamiyatuljaahiliyati iyo isla weynankoodii xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyey waxyaaluhu xadiidkaani markayna tusinaya waxaa ka mid ah inay bannaan tahay gaalada sulxi iyo heshiis in lala geli karo sida nebi moxamedba uu la galay sala allahu calayhi wasalam ma lagu geli karaa inay heshiiska ka mid noqoto gaaladu inay codsadaan wixii dalka ayaga ka yimaada ee naga muslima noo soo celi shalay baan ka soo hadallay inay tahay masale khilaafiye ah oo culimmadu ku kala aragti duwan yihiin daahirka xadiidka sida ka muuqata ciddaas lama kala qaadin in rag iyo muslim ka yihiin laakiin qur-aanka ilaahay waxaa ka ka mid ah inaan dumarka la celin karin ha gaalada ha u celinay baa leeya dumarku laa hunna lahum walaa hum yaxiluuna lahunna ha u celinina gaalada marka dumarka ka mid ma ahayn mana loo celinayaa ayaga alqisatu alkhaamisatu walkhamsuun qisada konton iyo shanaad fadlu sacd ibni abi waqaas sacd ibni abi waqaas fadligiisa weeye iyo wa shikaayatu ahli ahlilkuufati reer kuufa ashtakayntooda ashtakadooda minhu asaga ay ka ashtakoodeen sacd ibnu abi waqaas wuxuu ka mid yahay dadkii ugu horreeyey oo nebi moxamed rumeeyey sala allahu calayh wasalama wuxuuna ahaa rasuulka ree awowgi rasuulkuna aad buu u jeclaa nin mustajaabu dacwaahu ahaa ninkii carbeeda ugu horreeyo dhiig daadiyuu ahaa jihaad ilaahi dartiisa nin wanaagsan buu aha ninkaa fadliga uu leeyahay kow iyo qolyo uu hoggaamin jiray oo kasoo ashtakooday iyo meesha hawshaasu ku dambaysay can jaabir ibni samurata waxaa laga wariyey jaabir ibnu samura waa saxaabi aabbihiisoo samuranana waa saxaabi qaala wuxuu yidhi shakaa ahlulkuufati reer kuufaa waxay soo ashtakooyeen ku soo ashtakeeyeen oo ku dacweeyeen sacdan sacd ilaa cumar ibni alkhadaab radia allaahu canhu allah ka raali noqdee sacad bay ashtaka ka soo gudbiyeen waxayna ku soo cumar ibnu khadaab cumarna sacad buu wuxuu uga dhigay hogaamiye dagaalkii lala dagaalamayay dowladdii reer furus oo markaa jirto awooda badnayd ciidamadii la dagaalamaya hogaamiye waxa uu ahaa sacad ibnu abi waqaas sanadkii afar eh, markuu hijradu ahayd afar iyo toban ilaahay baa labadiisa gacmood wuxuu ku furo sabab uga dhigay ciraaq oo dhan inuu gacanta ku dhigo gaalada kala wareego kulligood waa kala soo wareegay magaalada kuufa qolyahan soo dacweynaya magaalada asaga u aasaasay oo dhagax dhigay oo magaalaba ka dhigayba sanadku markuu ahaa toddobiyo tobankii hijrada amiir baa looga dhigo waxa waxaa layidhi maadaamaad adiguba magaalaysay gaaladiina ka barakacisoo kala dagaalantay amiirkeedii sii ahow amiir buu ka sii ahaa ilaa sanadkii koob iyo labaatanaad oo hijriga intaasuu sii hayay qolyihii marka sababkiisa ku soo islaamay oo uu magaalooyinka u sameeyey oo uu wanaagga u soo kordhiyey oo ree kuufa ayaa soo ashtakeeyo waxay yidhaahdeen cumarow ninkan aad noo dhiibteen ama anfaco fa cazalahu cumar xilkiibuu ka qaaday waxaan soo marnay oo kitaabkan dhexdiisa ku soo marna cumar markuu dhimanayay inuu ka dardaarmay rag dhowr ah raggaasna waxaa ka mid ah sacad bnu abiqaas wuxuuna yidhi xilka haddaad asaga u doorataan nin istaahilo weeyaan sacad haddii aan xilka asaga loo doorana ruux kale loo doortana nin kastoo la doorto sacad ha la tashado sababtu waxa weeye sacad markaan xilka ka casilayey laba waxyaalood midna xilka ugama qaadin inuu yahay ruux khaa'in ah oo tuuga ugama qaadin inuu yahay ruux daciif ah oo aan bulshaba hogaamin karinna xilka ugama qaadin arrimo kaleeto iyo siyaasad kalean uga qaadaye ninkaan ninkii xilka ama u dhiibta ama ninkii xilka qabtay hala tashado xilkiibuu ka casilay marka wastacmala wuxuu caamil uga dhigay iyo waxa weyan gumartoore calayhim dushooda camaaran camaar waa camaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir buu xilkii u dhiibay sacad uu hayay camaar ibnu yaasir keliya looma dhiibin sida khaliifa uu sheegay khaliifat ibnu khayaad wuxuu leeyahaa camaar waxaa loo dhiibay wixii salaad ah ree kuufa salaadaha shanta adigu camaarow tuji baa layidhi wixii baytulmaalka iyo dhaqaalaha ku saabsanna cabdulaahi ibnu mascuud buu u dhiibo wuxuu yidhi xagga hantidan adaan kugu ogaha wixii ku saabsan masaaxaadka dhulka iyo qaybintiisa iyo mitirintiisana wuxuu u dhiibay ninkii la odhan jiray cabdullahi mascuud cabdullahi mascuud baytulmaalku u dhiibay camaarna wuxuu u dhiibay salaada cumaan ibnu xunayfna wuxuu u dhiibay masaaxaadka dhulka cumaan ibnu xunayf saddexdaas uu qaybiyey waxaad u fiirsataa xilkii uu sacad keligii hayay hal inoo keliya waa ku aadi waaye saddex nin baa la isugu dara marka awal waxaaso dhan asagaa qaybsanaa sacad ibn abiqaas radia allahu canhu markuu xilkii ka casilay booskiisiina uu geeyey camaar ibnu yaasir iyo ibnu mascuud iyo ninkl cumaan ibnu xunayf buu wuxuu yidhi asagana ha laygu yeero idinkuna waxaad ku shakaynaysaan sheega fa shakow way dacweeyeen xataa dakaruu ilaa ay sheegeen annahu sacd waa ree kuufa laa tuxsinu dakaruu waxay sheegeen annahu asagu laa yuxsinu inuusan hagaajinaynin yusalii markuu tukanayo xataa sida loo tukada ma yaqaan baa meel uu ka mara salaadda ma yaqaan ninka aad noo dhiibtay fa arsala wuu u cidiray ilayhi xaggiis wuxuu yidhi xilkiina waa ka casilo camaar baan u dhiibay asagana iigu yeera waa loo keena fa qaala wuxuu yidhi yaa abaa isxaaqa isxaaq aabihiyow waa kunyada sacd bnu abiqaas inna haaulaa'i kuwaan reer kuufa yazcumuuna waxay sheeganayaan annaka adugu laa tuxsinu inaadan aqoonin tusalli markaa salaada tukanaysay salaadda inaadan hagaajinaynin laa tuxsinu inaadan hagaajinayn tusalii xiina tusalii markaa tukanaysa qaala abu isxaaq wuxuu yidhi waa sacd ibnu abi waqaas amaa an ammaa ana aniga ammaa waa shidantah anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay fa innii anugu kuntu waxaan ahaa usallii mid bihim ayaga salaata rasuulillaahi rasuulka alla salaadiisa sala allahu calayhi wasalama maa akhrimu oo hamsada la kordhigo raadana la kasriyo maa akhrimu ay maa anqusu kama nusqaaminayn canhaa can salaati rasuulilaahi rasuulka alla salaadiisii iyo tukashadiisii tukashada aan tukanaya kama nusqaaminayn sidii nebigaan u tukanayay usallii waan tujinayay salaata alcishaai salaada cishe fa arkudu waan dheeraynayey fil ulayeyni labada horlabada hore wa ukhifu hamsada waa la godaya khadana waa la kasrin waan fududaynay fil ukhrayayni labada dambana waan fududaynay qaala cumar wuxuu yidhi daaka kaagaasi addannu malihi weeye bika adiga aan kaa malaysanay yaabaa isxaaq isxaaq aabihiisu ala ilaahi rajadaas waa qabay buu inaad u tujinaysid waan aaminsanaa buu fa arsala wuu diray macahu la jirankiisa rajulan aw rijaalan rag ilal kuufati kuufo maxaa laga wadaa magaaladii uu ka yimid oo kuufa camaar ibnu yaasir baa xilkeedii loo dhiiba asagiina waa la waraysto dowladdu intay u yeertaa la waraysto shacabku intaanay kugu soo eedeeyeen maxaa ka jira asna waa hadla cumar cadaaladiisa waxaa ka mid ah ninkan ha la kaxeeya bisacad ibn abaqaas rag arrinkaas soo xog baarana wuu ku diray wuxuu yidhi intaad raacdaan oo kuufo tagtaan ree kuufa ku soo wareega afti ka soo qaada waxa lagu eedeeyey ninkaanu inay jiraan iyo in kaleeto malfaham hadda qodobkaa qaabkaasaa raggan loogu daray marka raggii lagu daray ama hal nin ha noqdo ama ha ka batee fasaala wuu weydiiyey yaa weydiinaya waa ninkii la socday asaga canhu sacad buu xaggiisu wuxuu weydiiyey ahla alkuufati reer kuufa kuufuu tegey reer kuufuu wuxuu leeyahaa war sacad ka warrama maxaad ku ogtihiin walam yadac ninkii la socday sacad kama tegin masjidan hal masjid ilaa sa'ala wuu weydiinaya canhu can sacdi sacad xaalkiisa war ninkaa ka warrama maxaad ka ogtihiin wayunuuna way ammaanayeen macruufan wanaag nin walbo ayaga ka mid a ah, ahlukhayr weeyey lahaayeen xataa dakhala ilaa uu soo galay ninkii sacad la socday masjidan masaajid oo libani cabsin ree bani cabsi u sugnaaday waa qabiilo weyn oo waxa weeyaan qabaa'ilka carbeed ka mid ah fa qaama waxaa istaagay rajulu nin oo minhum ayaga ka mid ah yuqaalu lahu ninkaa waxaa la odhan jiray usaamatu bnu qataadata magaciisa caadiga ah waa usaamatu bnu qataada yuknaa waxaa loogu kuniyeyn jiray abaa sacda kunyadaasna wuu lahaa sacdo aabbihi qaala wuxuu yidhi ninkii waa ninkii usaama bnu qataada ahaa amaa idaa id waqti nashatanaa aadna dhaarisay haddaadna dhaarisoon tiri ilaahay baan idinku dhaariyey sacad ka warrama fa inna sacda ninka sacad la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa laa yasiiru midaan socon bisariyati ciidamada ilaaladaha korjoogada ma raaco walaa yaqsimu ma qaybiyo bisawiyati si simanna dadka wax uguma qaybiyo walaa yacdilu kama garsooro cadaalad kama sameeyo filqadiyati xukunka dadka u kala saarayo arin culus buu ku eedeeyey saddex qodob oo mid ay tahay fulaynimo waa fulayo ciidanku markay baxaan kuufiya ciraaq u dhex fadhiyaa bay yidhahdeen waa midda labaadeh waxaa ku badan inuusan dadka cadaalad u samaynoo markuu wax qaybinayo wax qaybtaas uusan cadaalad ka samayn waa midda saddexaad ee maxkamad iyo qado iyo xukum hadday noqoto muxaabaadka iyo lajiifyaa bannaan baa yaa ku badan baa lihi din iyo maadimina uma reebin aad bay u cambaareeyeen qaala sacdun wuxuu yidhi sacad meeshuu joogaa ninkaasu meesha uu ka hadlayo masaajku dhex taagan sacad waa maqlaya waryaa beenlowgaa taha muusan odhan laakiin wuxuu yidhi fiiriya meel adag buu ku xawila qaala sacdun sacad wuxuu yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la adcuwanna waan habaarin bialaain saddex waxyaalood ay calayka ka dhiganta dushaada saddex shay baan kugu habaarayaa asaga maaqa lagu eedeeyey sacad saddex qodob asna saddex buu ku habaara waxay ka mid tahay cadaaladda qofku markuu xumaato kuu geysto wa jazaau sayiatin sayiatu miluhaa soo maa hadduu hal xumaataa kuu geysto hal xumaa oo kaaga filan laakiin haddaad tiraa marku xumaato ku geysa indhaha lagaa tuur oo labada lugoodba ka curiyaan oo sankorya qabow ku gale oo kansar ilaahay ku geli war adeerow habaarka xataa xadgudub baa ku jira moogta ninkaanu hal dembibuu kaa galay hal shay kuri laakiin waxaanu adduunka ka soo aruurinaysid jooji laftirkeedu waa dulmi qayb ka ah. adaa dulmi gelaya saddex shay baan kugu habaarayaabi allaahuma allahayow sacad baa habaaramaya waa masaajid ilaahay meeshuu ka habaaramayo in kaana haduu yahay cabduka addoonkaaga haadaa ee kan ah waa kii sacad wax ka sheegay soo maaha kaadiban mid been sheegayab waxaad fiirisaa taxafudkiisa iyo qaabku isu ilaalinayo ilaahu inkaar kurid hore kama bilaabin ilaahu haduu been sheegayab hadduusan been sheegayna cidna waxuma haysato ilaahu hadduu been sheegayo qaama uu istaagay riyaa'an istusus dadka uu istusinaya iyo wa sumcatan ismaqashiin faatil ilaahay ou dheeree cumrahu cumrigiisa ilaahu dheeree oo cumri soo wax la jecel yahay ma oo madoobaysada loo wada marsado bidaarta loola soo baxaya hadda tima cusub loo soo saaraayo soo umri dheer lama jecla maxaa laga rabaa umriga dheer cumri dheeroo hadda caadiya maaha waxaane cantatab asaasaqay ilaahay ha kaa dhiga weeyaanoo dadko dhan ay ku nibcaystaan oo kaadiya saxarada ceshana camal waayo ila ay cumrigaaga dheereeyo heerkaa ku gaarsii waadil faqrahu gaajadiisa iyo faqrigiisana ilaahay ou dheeree wa caridhu ilaah waxaad u bandhigtaa oo ku tuurtaa bilfitani fitan diintiisa ilahu diintiisana ka fitnayb waa goorma hadduu iga gardaran yahayb ilaahay waa hawl cajab badan waay culammadu waxay isweydiiyaan sacad muxuu arrinkan ugu habaara waxay leeyihiin saddex shay oo fadli ah oo wanaagsan baa ninkaanu sacad ka anfiyo u diida oo maxay taha horta shajaacanimo iyo geesinimo waa u diiday oo wuxuu yidhi waa fulay ciidanku markay baxaan guriga ku hara in lagu yidhahdo waa fulay waa ceeb geesinimo in laguu sheegana waa ammaan horta geesinimaduu ka anfiyey waa kow wuxuu kaloo ka anfiyey cifada iyo dhowrsanaanta iyo hufnaanta oo wuxuu yidhi si siman wax uma qaybiyo waa nin wax dhunsada hantida qaranku dhunsada waa midda saddexaade wuxuu ka anfiyey xikmadda inuu yahay nin xikmad leh oo wuxuu yidhi markuu cadaalad samaynayo markuu dadka kale xukumahayo cadaalad ma sameeyo mar hadduu sidaas yidhi saddexdaa arrimood oo sacad lagu eedeeyey midi waxay ku tacalluqdaa nafta sacad midna waxay ku tacalluqdaa maalka midna waxay ku tacalluqdaa xiriir la leedaha diinta marka sacad naftiisa iyo maalka iyo diinta saddexdaba waa laga eedeeyey mar haddii saddexdaba laga eedeeyey asaguna waxa weeye saddex qodob buu ku habaaray saddex qodob ayuu ku habaaray saddexdaa qodoba uu ku habaaray midkood waxa weeye ilaahu umrigiisa dheere waa masalo qusaysa naftiisa naftiisa shajaacada laga anfiyo fulinimada lagu sheegayso nafta sacad mama qusaynin kanna naftiisa wax qusayuu sheegayoo ilaahyow cumrigiisa dheerayoo waxa weye cumrigiisa ilaahu dheereebu taas waa qodob waa mid naftiisa qusaysa waa midda labaadee wuxuu yidhi ilaahayow faqri dheer ku rid maalkiisay qusaysa faqiir aan waxba haysan ilahu ka dhig weligii waa midda saddexaadee wuxuu ku habaaray ilaahu diintiisa ka aafee eh waa tii sacadoo asagana diintiisa laga galay xagga diinta ilaahu kana xagga diinta aafe ka gelibi malfama qodobka ah habaarkaasuu ku asagoo saa loo dulminayo owliye ilaahaya ah, buu haddana is ilaalinaya oo taxadaraya qaala sacdun wuxuu yidhi sax wa kaana wuxuu ahaa bacdu markaa ka bacdi waa ninkii odayga ahaayo usaamatu bna qataada ahaa idaa su-ila hadii la weydiiyo la yidhahdo war ka warran xaalkaaga yaquulu wuxuu dhihi jiray shaykhun ana anugu shaykhun waa yeel baan ah kabiirun ee da maftuunun oo aafaysan haddana sheekhnimada iyo waayeelka qadar iyo qadar ilaahay oo saabiqana waa jira waana la habaara ilahu cumrigiisa dheere soo maa ana shaykhun kabiirun waa yeel cantanta baan ah maftuunun ruux la aafeeyey baan ahayoo diintiisa ka aafaysan asaabatnii waxaa igu dhacday dacwatu sacdin sacad habaarkiisi baa igu dhacay oo muxuu kugu dhacay beenaalaad ahay soo saas maa horeba sacad muxuu wax ku xiray ilahu hadduu been sheegayo ilaahay waa ku rida marka qaala cabdulmelig wuxuu yidhi cabdulmelig waa ruwaadda xadiidkan warinaysa cabdulmelig ibnu umayr cumayr fa ana anigaa ra'aytu arkay hu odaygii bacdu markaa ka bacdi anaa indhahayga saaraybi anaa soo gaaroo arkay qad saqata asagoy soo dhaceen xaajibaahu labadiisa sunniyood calaa caynayhi labadiisa indhood bay kusoo duldhaceen min alkibari waa yeellimo darteed indhihii baa inta guray oo guray oo guray ooy halkaa galeen baa haraggan wax celiya intuu waayey buu wuxuu ku soo dhacay isha goonteedan hoose khalaas wax ma arki karaa marka hal xaba ma arki karo waa yeellimo darteed dabcan indhihiina waa ka dhaceen walxaal inahu asagu isagoo da'daasa la yatacaradu uu u bambaxahayo liljawaari gabdhaha yaryarka ah fi ariiqi wadada fi uruqi wadooyinka yaqmizuhunna xaaluu waxaweyan qajaruufanayo wadooyinkaa gabdhaha marahaya sheekadooda u dhagaysan hadduu gabdho yaryara hadalkooda maqlo intuu kuboodu qanjarufanhaya war maandhow da'daanaa joogta oo indha meesha kuma haysid oo awood kale ma haysid waxaa kugu kalifaya gabdhahan yararka inaad maalin walba jidka u taagan tahay waa maxay markaasuu oran jira shaykhun kabiirun maftuunun asaabatnii dacwatu sacad bin awqaas da-baan aha waa yeel ah indhoolo ah faqiir ah nin wanaagsan baa habaaro habaarkiisiibaa igu dhacay sida awgeed weligaa iska ilaali ruux bani aadama inaad dulmidid waxaa laga yaabaa meel aadan ka filan inay kaaga soo baxdo habaarkaas ilaahay inuu kugu dacweyo ilaahu qabo ilaahu indhaha ka tuuf waxba markaa dulmini maalkiisa naftiisa cirdigiisa iska ilaali ilaahay hadduu awood ku siiyey ku shukri hadduu hanti ku siiyey ku shukri waxa aad dadka dheer tahay ilaahay inaad ugu shukrido maahane dadka ha ku dhibina iska ilaali dulmiga xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa imaamka madaxweynaha ah dadka maamul goboleedyada ah haddii laga soo ashtakoodo shucuubtu ay ka soo ashtakoodaan sida cumarba markii sacad laga soo ashtakooday uu u casilay inay bannaan tahay inuu u casilo walow wax xaqiiqaaba waxaasu yaysan ahaan oo aysan sugnayn marba meesha hadduu booq dhashay oo kacdoon shacab u dhashay intii fitan ka weyn imaan lahaayeen ninkan dowladdu ay meesha geysatay in la yidhahda isaga soo bax kabacdina cid kaleta dowladdu ay u dirto waa maslaxada meesha ka muuqato cumar uu sameeyey wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa aan ka qaadanaynaa istifsaar in lagu sameeyo dadka laga soo ashtakoonayo dowladdu ay shaqada u dhiibtay in la waraysto waa loo yeeraya dowladdaa u yeeranaysa wuu imaan waa la waraysan qodobadana lagugu soo eedeeye maxaa ka jira maaha inaad leedahay ninkaas waa in adeerkay waa ceebka saliin lama ogola arrinkaas sacad waa loo yeera madiina lagu yeero kuufa laga soo kaxeeyey waxaa loogu yeerayaa in la waraysto hawshiisa la xaqiijiyo xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa oo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid ah qofka daalimka ahoo ku dulmiya inaad habaartid waa banaanta inaad iska cafididna waa banaanta kee kuu khayr badan inaad iska cafidaa kuu khayr badan wa an tacfuwa aqrabu litaqwa alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum waa bannaantaha marka labaduba way kuu bannaan taana xadiidku wayna tusinayaayo waxyaalahan ka qaadanayna ka mid tah xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa markaad habaaramaysid weligaa ha ka tegin cadaaladda iyo insaafka waracnimada ha ka tegin iyo xalaal miiradka saddex qodob baa lagu eedeeyoo been ah asna saddex qodobbuu ilaahay la hoosgalay oo ku baryo yiri ilah ku sallay saddexdaas kamana uusan badin xadiidkan waxaa wariyey kii horeeto oo bukhaari iyo muslim sidiisoo kale kana bukhaari iyo muslim u alqisatu saadisatu walkhamsuun qisada konton iyo lixaad fadlu saciid ibni zaydin saciid ibnu zayd fadligiisa weeye radia allahu canhu kii hore sacd ibnu abiqaas bu ahaa kana waa saciid ibnu zayd can hishaam bin curwata waxaa laga wariyey can abiihi abihiiso curwa wuxuu ka wariyey anna arwa binta uwey ows arwa binti ows gabadha loo yaqaan iddacat waxay sheegatay calaa saciid ibni zaydin saciidkii ina zayd ahaabay waxay ku sheegatay annahu saciid akhada inuu qaatay shay-an shay oo min ardihaa dhulkeeda ka mid ah waxay tihi ninkaana dhulkaygii qayb ka mid iga dhacay saciid ibnu zayd ah fa khaasamathu waxay ula soo xugum tagtay ilaa marwaan ibni alxakam marwaan ibnu xakam oo xilka markaa haayay ayay ku soo dacweysay waa la waraysto waxaa la yidhi sacadow gabadhaan dhulkeeda inaad qayb ka dhacdaa la sheegayaaya ka wara saciid baan ka wadaa fa qaala saciid wuxuu yidhi ana aniga miyaa kuntu waxaan ahaanayaa aakhudu mid qaata min ardihaa dhulkeeda shay-an shay miyaan ka qaadan bacda aladii kii gadaashi miyaan qof xoolo ka qaadan samictu aan ka maqlay min rasuulilahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam qaala inuu yidhi maanoo hadalkii nebiga xasuustaan qof bani aadama xoola ka dhacaya qaala marwaan wuxuu yidhi wamaa samicta maxaad ka maqashay min rasuulilahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi saciid samictu waxaan maqlay rasuulallahi rasuulki alle sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalo uu leeyahay man ruuxii akhada qaata shibran hal taako taako soo garan maysaan waa hal taako caadi ah qofkii qaata oo min al ardi dhulka ka mid ah dulmanna ku qaata wasfigaasay ku qaydanta dulmi maxaa meesha ka baxay taakada dhulka aad qadatay dhaxal hadaad u lahayd ama aad gadato sidaa ku aatay dhib ma waxaa laga hadlaya waa dulmi waa taako ayib tuwiqahu luquntaa loo gelinayaa ilaa sabci aradiina toddobada dhul baa qiyaamada luqunta inta loo geliyaa laleeyaha la soco bal halkii taaka intay dhaxashay fiiri ma anoo xadiidkaa maxamed ka maqlay baan qof bani aadama ii suurtageli kartaa dhul inaan ka qaato ma dhacaysabi arrinkaas waxaad dareemaysaa dadba hadda waxaa laga yaaba dhulal badan inay ku habsadaan xagga ku habso xagga ku habso ku qabsado ku qadimayside ku habsa wax la soo baxday war ku habsa ku qabsa ku qadimayside waaga hore raggaa lagu yaqaana haddana qayb dumarka ka mid a ah ku biirtaa leh oo kaba daranba ayaguma xarfaanin ah hawshaas aakhara aan bay leedahay waa xaq bani aadam ilaahay xataa ka dhaafi maayo ilahay wixii dembi asiga aad ka gashu kaa dhaafin lakin wixii xaq bani aadamah ilahay waa isu kiindeynaya subxaana wa tacaala istixlaal baa marka la rabaa iyo celis fa qaala marwaanu wuxuu ku yidhi lahu saciid ibnu zayd laa as'aluka ku weydiin maayo bayinatan bacda haada xadiidkaa nabi moxamed aad ka sheegtay ka bacdi wallaana markhaati kale ku weydiinaynbu bas fa qaala wuxuu yidhi waa habaaramayaa asna allaahuma allahayow in kaanad hadday tahay kaadibatan mid been sheegaysa qoftan haweenayda ah waa tabtiisa sacad ibnu waqaasi sooma jeedin ilaahu hadduu ninkaasi been sheegaya usama ibnu qataada kana kanna wuxuu leeya ilaahu gabadhaas arwa bintu aws ah hadday been sheegayso fa cammi basarahaa ilaahu araggeeda tir ilaahu indhala-aan ka dhigo damag ka dhig waqtul ilaahayow dilhaa ayada fii ardihaa dhulkaa ay leedahay anaaluho wuu iga dhacay ilaahu anigu waan uga tegayaayo ku dilbiir buu kow kaga si qaala wuxuu yidhi curwa oo xadiidka warinayey lianna hishaam bni curwa can abiihi ka warinayey famaa maatat maysan dhiman arwa bintu aws xataa dahaba ilaa uu tagay basaruhaa araggeedii intaysan dhiman bay horta indhabeeshay kow uma bayna waqtihi ayadu tamshi ay soconaysa fii ardihaa dhulkeedii id waqtigaasay waqacad ku dhacday fii xufratin god fa maatat way dhimatay ilaahu ceel ku rito muuse odhan godkiibay ku dhacdo sidiibay ku dhimatay ilaahu arladeeda ku dilbiyeen ilaahina waa ku dilay <coughs> xadiidku wuxuu ina tusinayaa oo aan ka faa'iidaysanaynaa saciid ibnu zayd laftirkiisu wuxuu ku jiraa asaabiquuna alwaluun dadkii horay uu islaamay buu ku jiraa dad aad ilaahay rasuulkiisa ugu dhowbay ahaayeen dadka noocaas noocaasoo kaleeta inaad iska ilaalisa guud ahaan dulmiga bani aadamka iska ilaali gaar ahaana dadka awliyada ilaahaya ka fogow iska ilaali walidaalika ilaahay wuxuu sheegay man caadaa lii waliya weli owliyadayda ka mida qofka la oo dulmiya faqad aadantuhu bilxarbi ogaysiis waxaan ku bixiyay inaan kaa la dagaalamayo iska ilaali marka dadku inay ku habaaraan inaad dulmi ka geshid dhulkooda iyo cirdigooda iyo sharaftooda iyo dhaqaalahooda aad isaga ilaali alqisatu saabicatu walkhamsuun tanaynu ku dhammaynaynaa galabta ita qisada waxaa weeye konton iyo todobaad fadlu zayd ibni xaarihata zayd ibnu xaarita saxaabiga loo yaqaan fadligiisa weeye iyo wa taqadumu islaamihi islaamnimadiisu inay horreysayo dadkii waa hore islaamay uu ka mid ahaa can zayd ibni xaarihata waxaa laga wariyey zayd ibnu xaaria wuxuu ahaan jiray addoon la xoreeyey wuxuu dhalay usaamatu bnu zayd waxaana nebigu siiyo u guuriyo usaame ay u dhashay markii dambeeto ummu ayman wa aan soo soo marnay noo soo socotaa ummu ayman waa inoo soo socotaa ummu ayman oo rasuulka kuwii soo koriyey oo soo xanaanaya ka mid ahaa usaamay dhasha marka ayib qaala wuxuu yidhi kharaja rasuulullaahi rasuulkii allah baxay sala allahu calayhi wasalam zayd waa halka nin oo qur-aanka ilaahay ku sheegay falamaa qadaa zaydun oo saxaabi ah halka nin oo saxaabada nebi maxamed qur lagu sheegay magaciisa waa keligii cadaaladda qur-anka ka mid tahy qurayshna ahayn addoon la xoreeyey oo nabi maxamed uu wiil ka dhigan jiray waagi hore toon rasuulka laga dhigin buu ahaan jiray keligii baa qur-aanka ku sheegan marka magac ahaan qaala wuxuu yidhi kharaja rasuululaahi rasuulkii allaa baxay sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa rasuulku murdifii mid ifangeliyey uu yahay xaggee fangelinta maxaa loo yaqaan irdaafka gaadiidka inuu qofna hore ka fuulo qofna gadaal waan isla fuulay gaadiid anna gadaal baan ka fuula nebiguna horay ilaa nusubin sanam xaggi ayaan u baxnay oo minal ansaabi asnaamta ka mid ah nusub waa sanam fa waan gowracnay lahu sanamkii shaata neef ariyaan u gowracno waa nebi maxamed intaan nebi laga dhigin wa wadacnaahaa waan dejinnay hilibkeedii fitanuuri foorna ayaan dhex gelinay xataa idaa nadijat markay bislaatay hilibkii istakhrajnaahaa waan la soo baxnay fa jacalnaa waxaan ka yeelnay haa hilibkii solnaa fii sufratinaa sahaydeenna ayaan ka yeelannayoo meeshii sahayda lagu ridan jiray aan ku ridanay uma aqbala rasuululahi rasuulkii alle waa dhaqaajiyey sal alla wasalam uu soo qaabilay yasiiru xaaluu soconayo wal xaal huwa isaguna murdifii mid ifangeliya uu yahay fii ayaami alxari maalin maalmo kulul kulayl maalmihii oo min ayaami makata maka maalmaheeda ka mid ah xataa idaa kunnaa markaan ahanay biacla alwaadi waadiga qaybtiisa sare laqiya nebigu wuxuu la kulmay fiihi meeshaas ayada ah oo waadiga qaybtiisa sare ah zayd bna camrin ibni nufayl zaydkan lala kulmayo qisadantii ka horraysay ninkii ay qiso u ahayd oo saciidaasoo garamaysaan saciid abiwey saciid qisadan tii ka horreysay qisadan waa konton iyo toddoba soo maaha tan tii ka horreysayoo konton iyo waxa weeyaan iyo lixaad soo ma ahayn fadliga uu lahaa saciid ibnu zayd saciidkaas aabihiis wuxuu ahaa zayd ibnu camrin ibnu nufayl waa cumar ibnu khadaab qaraabadiisa reer bani cadiwe faxayaa wuu salaamay axaduhumaa midkood waxaa wada hadlaya zayd ibnu camri iyo nebiga alaakhara kii kale bitaxiyati اljaahiliyati salaamtii jaahiliga subax wanaagsan baa la isla ohan jiray fa faqaala lahu rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam maa lii maxaa ii sugnaaday wuxuu la hadlayaa zayd ibnu camrin araa xaalaan arko qowmaka tolka qashan nafuuka inay ku fogeeyeen oo ku ceebeeyeen qaala wuxuu yidhi zayd amaa wallahi ilaahay baan ku dhaartaye inna daalika arrinkaasi la taqayuru waa isbedel haa'iratin ee kacday kaanat ahayd minii xaggayga ilayhim ayagana aan ku kacay bu anaa ku kacay buu yidhioo anaa la dagaalamay oo anaa reetolkay waxay samaynayeen ku eedeeyo ku cambaareeyey markaas ayana i fogeeyeen buu walaakinnii anugu araahum waxaan arkayey calaa dalaalatin baadinimo inay ku sugan yihiin buu inay dhunsan yihiin nimanka quraysheed iyo carbeed baan u arkay qaala wuxuu yidhi fakharajtu waan baxay zayd baa warramaya ibnu camri abtaqii xaalaan dalbaya haadaa kan addiina ee diinta ah xataa qadimtu ilaan u soo galay calaa axbaari yariba culummadii ree yarib oo yuhuudeed fawajadtuhum wajadtuhum waan helay yacbuduuna allaha iyagoo alla caabudaya wa yushrikuuna shirkina u samaynaya bihi alle waxay leeyihin ilahay baan caabudaynaa cibaadadiisana cibaado kale ku feer wadaan faqultu waxaan idhi maa haadaakani bidiini diinkii maaha aladii kaasoo abtaqii aan dalbaye walla diinta iga maqanoo aan raadinaya tan inaysan ahayn shirkiga la samaynayo fa waan baxay xataa aqdama ilaa aan soo galay calaa axbaari aylata magaalada ayla loo yaqaano culummadeedii waxay dhanka waqooyiga koonfurka kaga koonfurta kaga taalla urdun fa waan helay yacbuduuna allaha iyagoo alla caabudayo wayushrikuuna la wadaajinaya bihi alle cibaadada cid kale faqultu qultu waxaan idhi maa haadaakani bidiini diinkii maaha alladii kaasoo abtaqii aan raadinayay fa qaala lii xabrun nin caalima ah wuxuu igu yidhi oo min axbaari shaami shaam culummadeeda ka mid ah innaka adigu tas'alu waxaad weydiinaysaa oo raadinaysaa can diinin diintaasoo maa naclamu annaan ogeyn axaddan qof oo yacbudullaha alla ku caabudayo bihi asaga ilaa shaykhan oday maahanoo biljasiirati jasiiratulcarab ku sugan fa kharajtu waan baxay buu yidhi xataa qadimtu ilaan usoo galay ileyhi asaga fa akhbartuhu waan u sheegay alladii kan kharajtu aan usoo darti fa wuxuu igu yidhi odaygii inna kulla man dad dhammaantood ra'aytahu waad aragtay fii dalaalatin baadinimay ku sugan yihiin innaka adigu tas'alu waxaad weydiin can diinin diin diintaasoo huwa asagu diinullaahi diintii alla ah wa diinu malaa'ikatihi malaa'igtiisa diintoodii ah waqad kharaja waxaa soo baxay fii ardika dhulkaaga nebiyun nebi ow huwa asagu khaarijun mid soo bixi doono weeye yadcuu xaalu ugu yeeraya dadka ilayhi ilallaahi alla xaggiisa irjic noqo ilayhi meeshaa ku noqo wasadiqhu rumee wattabichu raac wa aamin rumee bimaa waxa jaa-u la yimid bihi asaga farajactu waa noqday buu yidhi falam uxsin ma wanaajinoo ma garan shay-an shayna bacdu intaa ka bacdi welina ma haya ninkaan raadinayay fa anaaha rasuulullaahi rasuulkii allaa fariisiiyey sala allahu calayhi wasalama albaciira neefki ahaa alladii kaasoo kaana ahaa taxtahu nebiga hoosti uma qadimnaa waan u soo hormarinay ilayhi zayd asufrata sahaydii allatii taasoo kaana fiihaa dhexdeeda uy ku sugnaayeen ashwaau salaygu fa qaala wuxuu yidhi zayd maa haadihi tani maxay tahaa fa waxaan ku nidhi haadihi tani shaatun waa neef arya hilibka dabaxnaahaa waxaan u gowracnay linusubin sanam linusubi kada wa kadaa sanamkii saas iyo saasah baan u gowracnay fa zayd wuxuu yidhi innii anigu laa aakulu cuni maayo maa shayga dubixa loo gowracay lihayrillaahi alla <clears throat> hayrkii wa kaana wuxuuna ahaa sanaman sanam oo min nuxaasin ka samaysan bir la dhalaashay yuqaalu lahu waxaana la odhan jiray isaafu wa naa'ila waa kii aan soo marnay oo abudar uu gabdhaha ku caayi jiray yatamasaxu waxaa ismarmarin jiray biha asaga almushrikuuna mushrikiintu idaa daafuu markay dawaafayaan <clears throat> fadaafa rasuululahi rasuulka ala dawaafay wa duftu macahu ana la jirankii baan dawaafay falamaa goortii marartu aan soo maray masaxtu waan isku masaxay bihi sanamkii lanna muslim muusan ahayn waa qowla risaala waa intaan nebi maxamed nebiga laga dhigin fa qaala rasuululahi rasuulkii alla wuxuu yidhi laa tamasahu waa taaban war sanamkan ha ismarmarina ka leexo qaala zayd wuxuu yidhi fadufnaa waan wareegnay faqultu waxaan idhi fii nafsii naftayda anaa isla hadlay buu yidhi la amasannahu waa taaban xataa andura saan u eego maa yaquulu nebi maxamed wuxuu odhan doono famasaxtuhu waan ismarmariyey buu yidhi faqaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alam tunha war miyaan lagaa reebinoo aana ku odhan sanamkaa ka fogow qaala zayd wuxuu yidhi fawaladii allih baan ku dhaartay akramahu nebi maxamed karaameeyey wa anzala ku soo dejiyey calayhi nebi maxamed dushii alkitaaba qur-aanka mastalamtu ma taaban sanaman sanam xataa akramahu allaahu ilaa alla uu ku karaameeyey biladii kii akrama uu ku karaameeyey nebi maxamed hu asagaba oo risaalada ah oo wa anzala uu ku soo dejiyey calayhi dushiisa alkitaaba kitaab wa maata wuu dhintay zayd ibnu camrin ibnu fayl qabla an yubcaa nebi moxamed intaan la soo dirin oo aan rasuul laga dhigin ayuu geeriyooday fa qaala rasuululahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulka alle ya'tii wuu imaan doonaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ummatan asagoo ummada waaxidatan oo keli ah zayd ibnu camrin asagoo ummad matelaya buu qiyaamada imaan doonaa diinu ibraahim haysto muslim ah qaala alxaakimu imaamu xaakim baa wuxuu yidhi saxiixun calaa shardi muslim xadiidkan waa saxiixoo imaamu muslim shardigiisa uu kitaabkiisa saxiixa muslimka u dhigay ayuu saxiix ku yaha walam yukharijaahu mana aysan soo saarin muslim iyo bukhaari waman ta'ammala qofkii u fiirsada haadaa kan alxadiida xadiidka asagii baa leh carafa wuxuu ogaan fadla zaydin zayd ibnu xaarihata fadligiisu ogaan iyo wa taqadumahu horumarkiisa fil islaami islaamka uu ku hormaray qabla dacwati dacwada ka hor xadiidkan axmed baa wariyey waxaa kaloo wariyey abaraani fii mucjamihi bazaar baa wariyey haythami baa wariyey alimaamu xaakim waa saxiix yeelay xadiidkanina waa xadiis daciifa ah, mana sugna munkarna weeyaan xagga lafdiga macno ahaanna waa u munkar waxaa sheegay inuu munkar yahay imaamu dahabi raxmatullaahi calayhi nakaaradu xagga macnahana waa kaga jirtaa xagga lafdigana waa kaga xagga sanadkana waa kaga jirtaa waxaana meeshii ka soo baxaysa markaas nebi maxamed intaan nebiga laga dhigin inuu sanamyada ku dawaafi jiray kow waxaa labaadoo ka imaan nebi moxamed ilaahay khayrkii inuu wax u gowrici jiray zaydna ibnu camrina uu iska ilaalinayo arrinkaasna nebi moxamed ilaahi baa ka ilaaliyey sala allahu calayh wasalam intaan xataa rasuulka laga dhigin khabre ma cabi jirin xumaata ma samayn jirin macsuum buu ahaa walow xadiidkan culummada qayb ka midu ay saxiixiyeen waxaa jira laakiin qisadan saxiixulbukhaari bay waxay ku taallaa ayadoo sidaan kana fiican kana faahfaahsan waan ilooba markii risaaladan oo qoraya kabacdi waxaan isiri laytanii waxaa soo marra kacab ibnu maalig oo yidhi laytanii alla maxaan u samayn waaye nebigu markuu tabuug aadeen wa daba tegi waaya anna hadda waxaa taagnaa leytanii tii bukhaari maxaan usoo qaadan waayo tan usoo qaata marka dabacadda dambe insha allahu tacala iyo risaalada waan wadaa qoraalkeedaan weli wadaay aan ku soo saari doona tanna waa ka xadfi doonaa insha allahu tacaala laakiin culammada qayb ka mid a ah xadiidka sababkay ku daciifiyeen kuwa daciifiyeyna insha allahu tacala biri ayayna wax ka ishaari doonaa wallahu aclam sal allahu calaa nabiyina muxamedin waalih